bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum sheykhuna asheekh saalix bn cabdillahi alcuseymi gafar allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kulli minhum ilaa sufyan bn cuyeyna acra bni dinar can abi qawusa mawla cabdillahi bn camr cas can cabdillahi bn camr alcasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuhuma fi lardi raxmukum fi samaa الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء وصول المتون خاصة وصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليفوز بسعادة العجل والأجل فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس إقراء وشرح كتاب الوفي المفساحين في مساء يوم الأحد السادس عشر من شهر رمضان عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم bada bkitaab arbaciin waintiha bsunan wasaxiixayn yasr allah litmaam wاlikmaal warasaqana ihlaas fi qowl camal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan waa majliskii shan iyo soddonaad ee majaalissharxa iyo dulmarka kooban ee kitaabka alwaafi mafsaaxayn galabtana waa galab axad ah lix iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxaan kusoo jirnay maqsadka cibaadaadka waxaan kaga sii jirnay xajka waxaan soo gaarnay baabu lihlaali bilixraam baabu lihlaali xirashada ayuu baabkan u baab yahay baabu lihlaal xirasho ayuu baab yahay kadibna sheekha beyna qowseyn wuxuu geliyey alixraam waa xarmashada ihlaalka iyo xarmashada waa dhawaaqa lagu dhawaaqa xajka xirashadiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiis todoba boqol iyo shan iyo todobaatanaad can jaabir bin cabdillahi waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma ana ihlaala rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam xirashada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu xajka xirtay min dilxulayfati meesha dilxulayfe loo yaqaano ayuu nabigeena ka xirtay sala allahu calayhi waali wasalam xiina goorta ayuu nabigeena xirtay istawat ay ekaatay oy istaagtay bihi la istaagtay bihi isaga raailatahu raaxilatuhu gaadiidkiisa iyo daabadii uu nabiga saarnay calayhi salatu wasalaam markii ay la istaagtay oy kacday intuusan dhaqaaqin ayuu nabigeena labayk allaahuma xajan yiri weyaan amaba ha noqoto ifraad ama ha noqoto tamatuc oo cumraha la hormarya amaba qiiraan ha noqote halkaas ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka xirtay markaan saa leeyahay culimada masaladaas nabigeena xajka u xirtay calayhi salatu slam xajad xajatulwadaaci waa la isku khilaafay qaar waxay leein mufrid ahaa qaarna waxay leein mutamatucu ahaa qaarna waxay leein qiraan buu ahaa laakiin sida raajixa nabigeena qaarin ayuu ahay calayhi salatu slam xajkii cumrada ayuu nabigeena isdhexgeliyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka todoba boqol iyo lix iyo todobaatanaad can anasin radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi anas sanaa rasuula rasuulka al wuu tukaday sala allahu alay wa naxnu annagana macahu nabiga aan la jirna bilmadiinati magaalada madiine ayuu ku tukaday aduhra salaada duhr buu tukaday arbacan afar rakca ayuu magaalada madiina nabigeenna salaada duhr nagula tukaday calayhi salaatu wasalaam waa masjidkiisii kadibna uu dhaqaaq wuxuu dhaqaaqa weeyaan xajka ayuu dhaqaaqay wuxuu aaday dalxulayf u aaday walcasra salaada casarna nabigeena calayhi salaatu wasalaam bidilxulayfati dilxulayfa oo miiqaadkii ahayd ayuu nabiga ku tukaday rakcatayni laba rakac iyadoo ah ayuu nabigeena ku tukaday calayhi salatu salaam uma intaa kadib baata wuu baryey nabigeena calayhi salatu slam biha dilxulayfa ayuu baryey xataa asbaxa ilaa uu ka waabariisto uma intaa kadib rakiba wuxuu fulay daabadiisa iyo hashi ayuu fulay u saarnaa xataa stawat bihi ilaa ay kala istaagto ay kala ekaato calalbaydaa meesha bannaanayd oo dulxulayfo qeyb ka mid a weeyaane kadibna xamida wuu mahadiyey allah alla weyne ayuu ku mahadiyey oo alxamdulilah ayuu yidhi wasabaxa subxana allah ayuu nabigu yidhi kadibna wakabara allah akbar ayuu yidhi uma intaa kadib markuu rabbi xusi kadib ayuu ahalla ku dhawaaqay bixajin wa cumratin xaj ayuu nabigeena ku dhawaaqay sala allahu calayhi waali wasalam wa ahalla annaasu dadkana waxay ku dhawaaqeen bihimaa xaji cumro ay ku dhawaaqeen falamaa qadimnaa markii aan magaalada ka gaarnay oo wadada dheera laga baxay kadib can anas waxaa laga wari radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yidhi anas sallaa rasul rsulka wuu tukaday rasala wuu tukaday rasuula rasuulka al sal slm wanaxnu anagana macahu nabiga aan la jirna bilmadiinati magaalada madiina ayuu ku tukaday aduhr salaada duhur arbacan afar ayuu tukaday afar ragca walcasra salaada casrna wuxuu ku tukaday bidilxulayfati meesha dulxulayfa oo miiqaadka ahla madiine ah racatayni laba ragc ayuu tukaday oo salaadii casr oo ay gaabneed weeyaan uma intaa kadib baata wuu baryey bihaa dulxulayfada ayuu nabiga baryey xataa asbaxa ilaa ka waa uma intaa kadib ayuu rakiba nabigeena fuulay hashiisii xata stawat ilaa ay kala ekaato bihi isaga oy ka istaagto weyaan cala albaydaa meesha bayda la yihahdo oo mxuaha dalxulayfa ku dhegan amaba lafteedaba kadib ayuu xamid allah alla weyne mahadiyey wa sabaxa subxaanlah ayuu yidhi wa kabara allah akbar ayuu yidhi uma intaa kadib ahalla wuxuu ku dhawaaqay bixajin xaj ayuu ku dhawaaqay nabigeenna iyo wa cumratin cumro ayuu ku dhawaaqay wa cumradii ay ku falamaa qadimnaa markaa nimid oon magaalada marka soo gaarna wayaane amara annaasa dadkoo nabigu wuxuu faray inay xalaaloobaan faxalluu way xalaaloobeen inay xalaaloobaan oy xajkii eh, cumro u rogaan qofkii cumro soo xirtayna cumradii uu muxuu ahaa dhammaysto ayuu nabiga faray kadibna waa la xalaaloobay xataa kaana ilaa uu ka ahaado yowmu tarwiyati maalinta sideedaadka ah oo bisha muxua dilxija ay sideed tahay ahallu waxay ku dhawaaqeen oy muxuu ahay ku xirmadeen bilxaji xaj weeyaan qaala wuxuu yidhi raawiga anas wanaxara nabi nabigu u gowracay sal slem markii maalintii yowmanaxriga ayaa wiilo joodaa waa mxuu ahaa goosgoosu usoo qaaday xajka nabigeena cala slam wanaxara wuu gowracay annabiyu nabigeena sal slem badanaatin dhowr halaad ayuu gowracay biyadihi gacantiisa ayuu ku gowracay qiyaaman iyagoo taagan wadabaxa rasuula nabigan wuu gowracay bilmadiinati magaalada madiinana waqtii hore kabshayin laba wan ayuu ku gowracay amlaxayni ee girgiiran amaba cad labadaba la dhihi kara weyaan imlaaxa cadaanka khaaliskana waa lagu magacaabaa sidoo kalena cadaanka iyo madowga isku dhex jirjiro barbaraha lah waa lagu magacaabaa marka xadiidkan nabigeena sal alla slam colarka magaalada madiina ayuu salaada duhur afar ragca ku tukaday waa muqiim kadibna wuu dhaqaaqay wuxuu gaaray dilxulayfa oo magaalada madiina marka ayadaad u jirtay waxaanan gaaraynin shan kilomitr amaba ka oo waxaad ugu dhow hadda magaalada madiina bartamaheeda kadibna meeshaasuu gaaray salaadii casar oo duhurkeeda soo tukaday afar laba ayuu tukaday ila musaafir ayuu noqday waa u magaalada madiina haddana magaalada madiina ay ka tirsan tahay kadibna nabiga meesha ayuu baryey ilaa muxuu ahaa waagiu kaga baryo kadibna hashiisi ayuu nabigeena fuulay markii hashi ay istaagtay banaanka ay istaagtay ayuu kadibna ilaahay xusay kadibna wuxuu talbiyadii ku dhawaaqay labayk allahuma xajan wa cumra ayuu ka dhawaaqay nabigeena calayi sla slam saxaabadan ay ku dhawaaqeen kadibna waa la baxay sagaalkii maalmood ayaa lasii socday magaaladii waxaa la gaaray maka halkaa marka la gaaray ayaa nabigeenna wuxuu yidhi war xalaalooba oo marba haddii aad muxuu ahay ka timaadeen hadyina aadan wadin xalaal noqdo oo dad muxuu ahaa cumrada guta acmaashii cumrada la imaada oo dawaafki iyo sacyiga safa iyo marwa kadibna timihii gaabsada ama xirta kadibna sida ayada ah xalaalku noqda ayuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam isaga laakiin maadaama hadyi uu waday xalaal muuse noqon iyo cidda la xukunka ahayd nabigana wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam kadibna sidaas ayuu mxuu aha ku joogay ilaa laga gaaro yowma naxri ayuu mxuuah nabigeena saas ahaa markaas ayuu halkaa wuxuu ku gowracay uu ku bireeyey dhowr halaad gacantiisa intii kalena sayid cali radi allahu tacala ayaa gowracay boqol halaad ayay ahaayeen qiso kale marka dhexgeliyay ninka la anas bin malik radi allahu tacala oo nabigeena markii ciidda la joogay oo muxuu aha ciidal adxaaga la joogay magaalada madiine markuu joogay laba muxuu aha wan ayuu nabigeena gowracay calayhi salaam oo udxiyada ku gutay ayuu kala jeedaa baabu talbiyati codka naga daaya gabdhaha ilaahay ka cabsada gabdhaha codka naga daaya ilaahay ka cabsada darsiga waa la wadalayo ama darsiga kaale akriya ama naga aamus baabu talbiyati talbiyada iyuu baabay baabkan xadiid todoba boqol iyo toddobiyo toddobaatanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cumar samictu rasul rsulka ayaan maqlay sal l slam yuhillu isaga oo muxuu aha talbiyada ku dhawaaqay mulabidan timihiisana dhejiyey ayaan muxuu aha arkay oon maqlay ayuu leeyahay ninka la yidhaahdo cabdulahi bin cumar radia allahu tacala an allah mulabidka waxaa weeyaan timaha haddii ay eh, caadi yihiin oo timahana badan yihiin waxaa laga yaabaa wasakdaa geli boorkaa geli marka waxaa weyaan faslin iyo wax noocaasa ah. fasli ma jir lakin wax kale oo timaha lagu dhajiyo ayuu nabiga intuu marsada cala sl ayuu nabiga ku dhijin timihiisa saas ayaa marka timihii isku dhegan si ay boorki iyo muxuu ahaa waxyaabihii wasakda oo geli oo dhan ay muxuu aha timihi ugu dhowrsanaadaan oo dhaqitaan aanan looga baahani badan lebiyihina waaba lama heli karo saabunti waxyaabaha noocaas ah oo muxuu aha cadarka lahna lamaba ogolaba marka nabigeenna waxaan arkay talbiyada ku dhawaaq labayk allaahuma xajan wacumratan timihiin ay u dhegan yihiin oo timihiisa dhejiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaquulu markaasuu nabigu wuxuu labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak labayka ku ajiibay allaahuma alle labayka ku ajiibay labayka ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba warkaada waan yeelay waadin fi nnaasi bilxaji atuuka rijaalan iyo waxaa weeyaan ilaahay subxana wa tacala wuxuu faraya xajki oo hala yimaado imaadka asaga ayaan kugu ajiibnay oo beydkii aad noogu yartaa nimid ajiibitaan ayaan ku ajiibnay weyaan labayka ku ajiibay allahuma alla labayka ajiibitaan ajiibitaan ay ka dambaysaan ku ajiibay oo warkaada waan dhegaystay waan yeelay weyaan qawlii ficil baan u yeelay labayk ajiibi laa shariika wadayna laka adig kuma sugna labayk ajiibi rabbiyow ina alxamda mahadoo dhan iyo walnicmata nicmo iyo wanaagoo dhan iyo walmulka boqortooyo dhan adiga ayuu ku sugnaaday ina alxamda wanicmata laka aduu ku sugnaaday iyo walmulka boqortooye laa shariika wadayna laka adig kuuma sugna laa yaziidu ma kordhin jirin calaa haaulai kuwa iyaga alkalimaati ee kalimooyinka nabigeena kama kordhin jirin alah slat slaam ayb baabu tamatuci tamatuc ayuu u baabiye bilxaji la tamatuca tamatuca macno mustaqira ah oo toos loo yaqaana ayaa jira waana noo imaan doona insha allahu tacaala xajka iyo manaasigta noocyihiisa ifraad iyo tamatuc iyo qiraan waa noo imaan doonta insha allahu tacaala xajka abwaabta ugu dhibka badan oo ka mid yahay ikhwaani saa ula socda xajka baabulxajka abwaabta dhibka badan oo ka yahay qofkii soo xajiya unbaana aad u fahmi karo lidaalika culimo badan oonan xajinin oo mualafaad xajka lahay way gafeen ayagoo culimaaho aad loo yaqaano ayagoon xajininay mualafaadka ay wax ka qoreen oy ka taaliifiyeen wayna dhinteen allah naxariisto marka gafaf badan bay ku dhaceen waxaa yeelaysa intiisa badan waa wax la qabana iyo meelo la tilmaama iyo goobo la istaaga iyo shaqo muxuu ahaa saas u muuqata weyaan ee eh, ma ahan wax eh, nadari ah ma ahan oo qofki intuu madaxan ku qabta iska saas ma ahan marka aad ha loogu muxuu ahaa dhuglahaado marka xajka saddexdaas u qaybsamaa ifraadka iyo tamatuca iyo qiraanka tamatuciya marka waxaa jira macno saa'id oo la yaqaano oo hadda dadka ay yaqaanaan oona sida raajixa ah, waa qofka inuu cumro guta cumradii dhammaysto xilliguu gudanaana lagu sugan yahay mawaaqiit zamaniya oon sheegnay oo muxuuaha shawaal iyo dilqicda iyo tobanka dilxijo in ka mid uu cumro la imaado markuu cumrada dhammaysto kadibna iska xalaalooba dharkiisa xirta cadarkiisa marsada reerkiisa iyo asaga ay wada mucaamulaan dantiisa uu iska qabsado qof caadi uu iska noqdo kadibna maalin sideedaadka la gaaro oo waqtiga xajka la gaaro uu aj xirto xaj uu xirto qofka asaga mutamati ayaa la yihahda tamatuca isaga marka waa shayga hadda caamkoo la yaqaano waxaa kaloo iyadana tamatuc lagu magacaaba majaazan qiraankii oo xajkii iyo cumradii oo laisdhexgeliyo oo hal safar lagu baxo mararka qaar tamatuca lagu magacaaba laakiin axkaamtii tamatuca ma qaadanayo axkaamta tamatuca ma qaadanayo oo tamatuci la yaqaano caadiga ma ahan jawaanib waa iska waafaqayaan oo mxu hajyigii iyo wax badan ba iska waafaqayaan laakiin tamatuca hadda tooska loo yaqaano faman tamataca bilcumrati ila alxaji waa ti rabbi yiri subxana wa tacaala taas iyada weeyaan marka qiiraanka mararka qaar tamatuc lagu magacaaba marka meeshaan markii aan marayno waxaa laga yaabaa inaad qiraankii u aragtaan isagoo tamatuc lagu magacaaba laakiin tamatuc waa cumro in la guta laga baxa la dhammaysto liska jooga kadibna xajkii la xirto taasaa tamatuca saxda ah mararka qaarna qiraankii oo xajkii cumradii laisdhexgeliyo hal camal la wada samayna sida noo imaan doonta insha allahu tacaala ayaa lagu magacaabi karaa tamatuc tajawusan taa markaa loola socdo baabu tamatuci tamatuc ayuu baabiye bilxaji xajka lagu tamatuca oo lagu raaxaysto weeyaan qofka laba safar intuu geli laha iyo hal safar ee la imaanaya xadiid todoba boqol iyo sideed iyo todobaatanaad can caaishata waxaa lagu zawji nebiy asidiiqa binti sidiiq radia allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tihi caaisha kharajnaa waan baxnay maca nebiy nabigaan la baxnay sal l slm fii xajati alwidaac xajka sagootinga ayaan nabiga aan raacnay fa ahlalna waxaan xiranay bicumratin cumro ayaan xiranay uma qaala nabi nabigana kadibna wuxuu yidhi man kaana qofkii ahda macahu hadyun qofkii xoolo wada hadyi oo meesha loo wada qofkii wada falyuhilla ha ku dhawaaqa bilxaji maca alcumra xaj iyo cumradii ha iskula dhawaaqa oo labayk allaahuma xajan wacumratan ha ku dhawaaqa waa qiraankii uma kadibna laa yaila laa yaila laa yaxilu ma xalaal noqonayo xataa yaxila ilaa ka xalaal noqda minhumaa labadooda xajkii cumrada jamiican oo maalin tobanaadka ilaa laga gaaro xajkii cumrada unbuu muxuu qofku qof ku jiraya kalama reebi kara weyaan faqadimtu maka maka ayaan soo galay wa ana aniga xaaidun aan xayd qabo caaisha dhihi walam aطuf maana dawaafin bilbeyti beytka oo kacbada maana dawaafin walaa bayna asafa walmarwa safa iyo marwa intu dhexaysan ayadna sacyigama samayn lianna maxaa yeelay sacyiga waa la samayn karaa oo qofka intaan xajka weliba intuusan weliba aad sacyiga soo gelin beytka waa la samayn kara qofka isagoo mxuu ahaa aahira wuu samayn karaa laakiin waxaa shardi ah an yasbiqahu awaafun saxiix awaaf todoba jeer oo lagu dawaafi kacbada waa inay ka horaysa tiina lama samayn kara marka maadaama shay ka horreyba aan la helin alla hela ayaanaba hele weyaane suuragal ma noqonaya faqadimtu maka maka ayaan soo galay wa ana xaayidun anoo xayd qaba walama tuf maaana dawaafin bilbeyti kacbada maanan dawaafin walaa bayna asafa walmarwa safa iyo marwa intuu dhexaysana maanan dawaafin fashakawtu waan u sheegtay dalika arrinka isagaan u sheegay ila nabiy baan u shegay sal slm faqala wuxuu yidhi inqudi waxaad furfurtaa ra'saki madaxaada ood soo dabtay ood soo galaantay furfur ayuu nabiga yidhi sala allah alay slam wamtashitii iska shanlayso wa ahilii ku dhawaaq bilxaji xaj ku dhawaaq oo wadaci lcumrata cumrada iska daa horaan haddii cumro bes aad xirnayd ood cumro keliya wadeetay cumradii u rog xaj u rog weeyaan oo cumro kaligeed baabkeeda ma shaqaynay leanna cumradii ma samayn kartid dawaafkii iise ayagii howlihii ma geli kartid xayd ayaa kugu dhacay marka cumradaadii waxaad u rogtaa xaj ayuu nabiga ku yidhi sal slm fa facaltu kadibna saas ayaan falay oo xaj ayaan la imaaday falamaa qadayna alxaja xajga markaan dhammaysannay oon ka baxnay arsalanii nebiyu nabiga ayaa idiray maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin cabdiraxmaan ibn abi bakr oo walaalkeed ah ayuu nabiga ila diray ay leedahay ila tanciim tanciim ayuu ii diray nabigeena ala slam tanciim waa siaan u sheegnay dhanka madiine marka magaalada maka looga baxa dhankaas weyaan magaalada maka bartameedana ku taallaa waa xaramka meesha meel xalaal ah oo xaram baxsan meesha ugu dhow magaalada maka weyaan hadda masjid caaisha masjid iraa ku yeela macruufa oo aad weynaan badan meel controlna ku dhegantahay calaamada xuduudka xaramkana waa lagu dheji oo waad insha allahu tacala qofki tago factamartu kadibna waan soo cumraystay oo cumradii soo xirtay faqaala wuxuu yidhi haadihi tanaytu makaana cumrataki cumradaadii kaa tagtay oo dadka kale ay la imaadeen adigana cumrlaanta kugu dhacday booskeeda ay buuxinaysa ay kuu gelaysaa weyaan ee ayaa kuu gashay la soco qaalat waxay tihi fataafa waxaa dawaafay aladiina saxaabadii kaanuu ahaayeen ahalu mid soo xirtay kuwa soo xirtay cafwan bilcumrati cumro soo xirtay bilbeyti beytkay dawaafeen dadkii cumradii soo xirtay oo xayd iyo baabkaas iyada ku dhacayna ilaahay uu ka badbaadiyey subxana wa tacala raggii dumarkii ragga dee ayba ku dhac lakiin dumarkiin ka badbaadiyey ahalu bicumrai bibeyti beytka ay awaafeen qaalat waxay tihi fataafa waxaa awaafay aladiina kuwii kaanuu ahaaday ahaluu kuwa soo xirtay bicumrati cumrada bilbeyti beytka ay awaafeen wa bayna safa safa iyo walmarati intuudhaysa ay awaafeen uma xalluu way xalaaloobeen uma aafuu way awaafeen awaafan awaaf ay awaafeen waaxidan ee keli ah bacda an rajacuu markay kasoo laabteen min mina mina hal awaaf ay awaafeen waama aladiina kuwa miya jamacuu kulmiyeen alxaja xajka walcumrata cumrada fa inamaa in kale maana aafuu waxay awaafeen awaafan waaxidan macnaheeda maxay tahay macnaheeda waxaa weeyaan ayada caaisho garanay oo cumray xiratay kadibna cumrada ay xiratay waa u suurageli weyday xayd ayaa ku dhacay weliba iyada ooynaysa ay riwaayaadka qalacdaynaani ayuu nabiga u galay calayhi salaat slaam markaasuu yidhi ma dhiig baa kugu dhacay haabay ku tiri nabigeena calayhi slat slaam markaasuu yidhi dhib malehuu yidhi arrintan waa ilaahay subxana wa tacala arrinuu ku xukumay ku xukumay gabdhaha nabi aadam ee waxaad samaysaa xaajiga wuxuu samayna aad samaynaysaa laakiin beytka awaafkiiska dhowr ayuu nabigu ku yidhi sal la slm iyadii marka xaj ay u rogatay kadibna xajkeedii ay soo dhammaysatay way xalaalowday xaydka ilahi wuu ka bixi subxaana watacaala kadibna dawaafulifaadihi ay samaysatay wax walba camalka xajkaay dhamaysatay kadibna laakiin cumro la-aan baa hayso nabigeena cala sl ku tiri sida noo imaan doonta nabi alla waxay igu dhacday arrin dad kale ku dhicin adinka waxaad la laabanaysaan iyo xaj iyo dadka dhanba anigana xaj kaligiis markaasuu intuu ku daray cabdiraxmaan bin eh, abi bakr asidiiq radi allahu tacala an arda uu gabadh intaad wada caaisha waxaad samaysaa tanciim geeya ha kasoo cumraysata waa meesha caaisha meesha loo yaqaano magaceedii aad qaatayba kadibna meeshii ayaa la geeyey cumradeedii ay samaysatay saasay ku dhammaatay taa garanay dadkii marka cumrada bas watay oo cumro bas iyada latoo ahaa xaydkiina uusan ku dhicin kuwooda dumarka ahaa raggiina iska caadiga ay ahaayeen ayaga maxay sameeyeen ayaga dawaafkii ay sameeyeen markay cumradii ay soo xirteen kadib kadibna safa iyo marwa ayay muxuu ahaa sacyigay sameeyeen toddobada jeer kadibna timihii ayay gaabsadeen ama xirteen hadba qofkii siduu rabo dumarka dabcan way ka duwan yihiin ayaga gaabin weyno sida raggan lama gaabsanayaan xirashana iyadoaba ka xaaraan sideedaba iyaga intaas qadra unmula faryarayda qaybteeda hore fartaa qaybteeda hore xibintaas in la eg ayaa timaha inta laisku wada qabta dhammaantood ayaa laga jari haddii timaha baraara iyo muxuu ahaa ay kala daban yihiinna qayb qayb ayaa marka loo jari qaybtaa magooniya loo qabanay qayb farta inta la eg ayaa laga jari qaybta kale saasaa laga jari qayb kale saasaa laga jari ama timihii laisku wada qabani kadibna in faryaradaa laeg mxua eh, farta eh, xininteeda hore la ayaa laga jari dumarka waa sidaas raggana way gaabsanayaan way gaabsanayaan ama way xiranayaan ayaga labadaba khiyaar bay u leeyihiin kadibna markii ay dawaafka sameeyaan sacyiga sameeyaan timihii gaabsadaan xaadiyay ku noqonaan markii nairobi ay ka tagayeen siday ahayn ay noqonayaan wax alla wixii ixraamka xaaraan ugu noqday oo dhan u bannaanaani cadarkii timihay gaabsadaan muxuu ahaa eh, cidiyahay iska gaabiyaan dar nooc kasta oo rabo oo mxuu ay rabaan ay xirtaan oo xalaal u ahaa wahaakada eh, mucaasharadii eh, guurkii wamaa ilaa dalika qof caadigu qofka noqonaya kadibna markii la gaaro sideedaadka ayay way xiranayaan xajki xajki markay xirtaan labayk allahuma xajan ay meesha ay joogaan ka iranayaan camalkii xajka o dhan ay gudanayaan ay dhammaysanayaan kadibna way xalaaloobayaan waxau dhinaana marka oonan ahayn dawaaf alwidaac dawaafka sogotinta ma jirayo markaas gruubkaas waa gruubkaas gruubka saddexaad kusoo haray ama gruubka labaad waaa tiradaba ila caaisha mt xaalad gooniya iska ahayd waa gruub koobaad gruubka labaada kusoo haray gruubka labaad waa dadkii hadyiga waday oo xajkii cumrada issoo dhexgeliyey oo qiraanka la imaaday dadka ayaga ahay camalkii sidii ay wadanaan maalintii ay ka soo xirteen meeshii yalablab ama ha noqoto amaba ha noqo dulxulayfa noqoto meeshii ay ka soo xirteen ay ka xirteen sidii dharkii ku taagnaanayaan raamkii cadar ma taabanayaan tim ma taabanayaan cidi ma taabanayaan isu dhawaasho rag iyo dumar lama arko guur lisu guuriyo ama la guursado lama arko saas ayaa lagu taagnaanaya stanby dadka ayaga marka ilaa marka maalinta tobanaadka laga gaaro oo jamrat alcaqaba ka tuurtaan oo timihii ay ka xirtaan oo ay xoolihii ka gowracaan oo ay waxaa weeyaan dawaafulifaado ka sameeyaan ayaga marka muxrimiin bay ahaanayaan weyaan marka ixraamka maxaa kala duwanaada oo taxallul awal waxa la yidhahdo oo waxyaaba badan laga fuudayna aanan laakiin galmada iyo ku saabsan laxira taxalul awalka ha noqdo ama taxalul haani ama taxalul kaamil ha noqdo oo marka muxuu ahaa qofka dawaafulifaadihi iyo camalka dhan oo wada gutay ha noqdo saas ay kala duwan yihiin ayib ku soo haray marka mufridka ninka la yihahdo waa noo mufridka iyo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa qaarinka oo xajkii cumar isdhexgeli waa isku hal shaqay qabanaan shaqadooda waa halkoo shaqa waxay ku kala duwan kan mufridka lagama rabo waxa la yidhahdaa hadyi lagama rabo waba lagama rabo hadi kan qaarinka laakiin waa laga rabaa oo laba safar wuxuu geli lahaa laba shaqa ay hal shaqa uu ku qabsaday intaasay kala duwan yihiin weyaan waa shaqo dheer oo koleyba bractical iyo mxuu ahaa camali u baahan wa fii riwaayatin riwaayat allahuma bukhaari muslim mxu ku sugan qaalat waxay tihi caaisha kharajnaa waan baxnay annaga oo fooda ku haayo ku hayno muwaafiinka waxaa qofka markuu waxaan fooda saaro oo sanka aad ku hayso weyaan kharajnaa waan baxnay muwaafiina anagoo sanka ku hayna oo fooda saarnay lihilaali dilxija bisha dilxija muxuu ahaa dhalashadeeda oo waxaa weeyaan waxaa ka dhinayd dilxija shan maalmood dilqicda oo labaatan iyo shan meelahaas ayay marka baxeen weyaan sankaa lagu haya bisha dilxija fa qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man axaba qofkii jecel an yuhila inuu xirto bicumratin cumra falyuhila ha xirto khiyaar buu leeyahay fa inii aniga lowlaa anii ani haddii aanan ahayn ahdaytu mid xoolo wada laahlaltu waxaan xihan lahaa bicumratin cumro ayaan xihan lahaa faahalla bacdahum barkood waxay xirteen bicumratin cumra wa ahalla bacdahum barkood waxay xirteen bixajin xaj bay xirteen waa riwaayaadku muxuu ahaa tafaasiil dheeri ah unbaa ku jirta wa fii riwaayati riwaayad oo lahuma iyaga ay leeyihiin qaalat waxay tihi yaa rasuul lah rasuulka allow ictamartum waad cumraysateen caaisha waxay leedahay markii aad xajkii aniga xaj basaan wata adinkan cumraad la timaadeen xajkii waxaa idiin wehliyey cumra fa qaala wuxuu yidhi yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow idhab tag biukhtika walaasha faacmirha ka soo cumraysi oo cumra ugu soo xir min atanciimi ugu soo xir tanciim weyaan fa axqabahaa wuxuu gadaal ka saaray irdaaf weyaan axqaabka waa irdaaf oo kale wuxuu gadaal ka saaray calaa naaqatin hal oon asaga watay ayuu gadaal kaga fariisiiyey faactamarat way soo cumraysatay weyaan xaggay ka soo xiratay dawaafkii iyo sacyiga iyo hawshii loo baahnaa ayay la timaaday weyaan wa fii riwaayati riwaayad oo lahuma bukhari muslim u sugnaatay qaalat waxay tihi intaan hadda riwaaya riwaaya riwaaya uu ku leeyahay waxaad garanaysaan xadiidi gooni wa mid walba xadiid gooni ah imaamka siduu horey u ballan qaaday wuxuu yidhi xadiidka asalkaan la imaanaya riwaayaadka kale iyo axaadiista kale macnihii dheeriga ah oo ku jiray unbaanan soo qaaday saas waa tii horaan ballanta u qaaday dhowr mujalad u baahan macno laga tegaa lama arka guud ahaan waa lasoo wadaan lama arka intan kale way wadaagaan wax dheeria ah lama socota intuu dheerigaad ayuu soo qaadayaa imaamka xafidahullah wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhaari muslim u sugnaaday qaalat waxay tihi qaala rasul wuxu yih sal slm low istaqbaltu hadii ay ii muuqan lahayd oo i caddaan lahayd min amri arrinkayga mastadbartu waxaan gadaal ka ogaaday istiqbaltu haddaan qaabili lahaa weeyaan oo ii muuqan lahayd min amri arintayda iyo xajka iyo saan u gudanaa iyo hawshaan dhacday mastadbartu waxaan gadaal ka ogaaday hadii ay ii muuqan lahayd maa suqtu lhadya neef xoola ah sooma kaxeeyeen xoolihii len waa ii xirxireen garbaha iga duubeen wayaan wala xalaltu waxaan la xalaaloobi lahaa maca annaas dadkaan la xalaaloobi lahaa xiina xalloo markay xalaal noqdeen wayaan saasuu nabigeen yiri sal slam haddii aan xaaladda say u dhacday iyo culayskana qabtay iyo mxuu ahaa dhibaatada mxuu ahaa saan ugu muuqan lahayd inay saadna qabsanayso xoolo sooma kaxeeyeen cumraan iska ka dhigan lahaa dadka xalaalooban la xalaaloobi lahaa kadibna xajka ayaan gadaal ka xihan lahay u nabig yiri sal slm weliba arrinkan markuu saas ugusii usii cadayna nabiga waxay ahayd markii saxaabadii ay dhaga oo arrinta ay ku yar dhaga adeegeen weeyaan xadiid todoba boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad can caطaa bn abi rabax waxaa laga wari qaala wuxuu yidhi samictu ka wariyey ka maqlidh cafwan samictu waxaan maqlay jaabir bn cabdilaahi radia allahu tacala anhuma ayaan maqlay fii unaasin dad oo macaw isaga la joogana aad ku dhex hadalka leeyahay qaala wuxuu yidhi ninka l jaabir ahlanaa waan xiranay asxaaba rasul rasulkasaxabi hadii aan nahay fi lxaji xajka ayaan xiranay khaalisan keligii isagoo ah xaj keligiis ayaan xiranay laysa maahu cumratun cumro aynan la jirin qaala caaan wuxuu yidhi qaala jaabira ah wuxuu yidhi faqadima anabiyu nabiga wuxuu soo galay subxa raabicatin subaxa afaraad oo madad tagtay min dilxijati bisha dilxija subaxdii afar ay ahayd oo afar ka tagtay maalmood ayaan magaalada maka imaadnay falamaa qadimnaa markaan magaalada maka imaadnay amarana nabiyu nabigu wuxuuna faray an naxila inaan xalaalowna qaala wuxuu yidhi axiluu xalaalooba wa asiibuu asiiba min annisaai dumarkii yacni waxyaabaha xaaraantinka ah waxaa ka mid ah haweenkiinni iyo cadarkii wi lamidka wixii oo dhanba muxuu ahaa ilfaha loo qaada weeyaan qaala caطaan wuxuu yidhi qaala jaabir wuxuu yidhi walam yaczim calayhim saxaabadii laazin uguma dhigin oo inay cumro eh, eh, dhammaystaan cumradii oo xalaaloobaan laazin uguma dhigin lakin saas yeel ayuu nabig yidhi alay sl warka lagu laabay axallahuna nabigu u baneeyey lahum ayaga oo dumarkii inay mxuua ah, u galmoodaan ayuu nabigu u fabalaqahu waxaa soo gaartay anna annaga saxaabadii haddii aan nahay naquulu inaan dhahnay limaada maxaabaa lam yakun lamaa cafwan lamaa goortii lam yakun aynan ahayn baynanaa annaga dhexdanaga iyo wa bayna carafata carafa maalinta la istaagay sagaalaadkii ilaa khamsun shan maalmood bas ay noo harsan tahay amarana uu noo faray an naxila inaan xalaalowno ilaa nisaa'ina dumarkanaga ay noo bannaanaato dumarkanaga aan wax u doonano maxaa noo farayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo fanati kadibna aan tagno carafata carafa aan tagna taqturu ayadoo daaysa madakiruna madaakirunaa ximinta tarankanaga almadya madida oo qofka markuu muxuu ahaa labada qof ay mxuu ahaa farciyaar sameeyaan labada qof oo isqabto biyaha imaada oo mxuu ahaa tamatuca ku yimaada ayaa madyi la yidhahdaa madyiga ayadoo mxuu ahaa ximin tarankanaga ay ka da-ayso maxaan inaan carafo istaagna nabiga muxuu noo faray oo saa inaan yeelna inaan leenna ayaa nabiga gaartay alayhi salaau wasalaam alayhi salaau wasalaam qaala wuxuu yidhi wayaquulu jaabir jaabir marka wuxuu samaynayaa qowlkaas bimacnaa yafcalu weyaan biyadii gacantiisa haakada saasuu leey weyaan oo xibin tarankiio muxuu ay ka da-ayaan ayuu ishaaraya waxaraka wuu dhaqaajiyey fartiisa radia allahu tacala arda fa qaala wuxuu yidhi rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm faqaama waxaa istaagay marka rasul rasulka ayaa istaagay fa qaala wuxuu qad calimtum waad ogsoontihiin anii anigoo nabi muxamed sal alla slm atqaakum midka idinkugu cabsi badan inaan ahay lilaahi alla weyne subxaanahu wa tacaala wa asdaqukum kiin idinkugu runta badan inaan ahay waad ogsoontihiin wa abarakum kiin idinkugu samafalka badan oo baarinimo badan oo alla wa tacaala in loo baari noqdo iyo basharka in loo baari noqdo oo loo samafala kiina idinkuga inaan ah waad ogsoontihiin inkugu wanaag badan dhankaas walowlaa hadyi hadiga aan wada haddaynan ahayn la xalaltu waan xalaaloobi lahaa kamaa taxiluuna si aad u faxilu warnimiyaho waxaad yeelaysaan saxaabadii xalaal noqda weeyaan falow istaqbaltu haddii aan mxuu aha ii muuqan lahayd oon qaabili laha min amri amarkayga mastadbartu wixii gadaal iga muuqday oo culayskan iyo arrintan jirta ma ahdaytu hadya mxuu aha sooma kaxeeyaan ayuu nabi yiri sal slam fa xalalnaa waan xalaalownay wa samicnaa warka nabiga waan maqalnay waatacnaa waanan yeelna ayuu yihi jaabir radia allahu tacala anhu arda marka arrintan waad iska muuqata weeyaan oo waxay diidanaayeen in ayagoo xaj soo xirtay oo niyadooda meel ku soo xiray in muxuua inti dumarkii loo banneeya ay baashaal iyo faraciyaar iyo howlo haddaan loo joogin ay galaan arintaas unbay diidanayeen arintii ay ku yara isku iswaraysteen warkiiaa nabiga la gaarsiiyey kadibna waad aragtaa nabigeena calai slam siduu u adkeeyey kadibna marka dambe way isdhiibeen oo sidii nabiga u faray ayay yeeleen waliba nabigeena xataa wuu tamani lidalika culimada waxay leeyihiin ifraadka iyo tamatuca iyo qiraanka ayaa fadli badan shaaficiyada qowlan waaxidan iyaga waxay qabaan ifraadka ayaa fadli badan xanaabiladii rag badan waxay qabaan tamatuc ayaa fadli badan ragga tamatuca waa fadli badan yahe marka waxay leeyihiin nabigeena ayaa tamani alayhi asalaatu wasalaam hadii aanan hadyi wadin waxaa weyaan saan ayaan samayn lahaa halkaasay kaga dheganta ragga halkaasay ka wataan saas markaad xajka iyo hawlihiisa iyo aragtana haadaa arfaqu lilxujaaj qofka xaajiga ah arrinta ayada ayaa u badan oo maanta dharkii aad nairobi kala baxday ood kaba soo qaad taarikh labaatan ama sagaal iyo toban oo bashadilqeeda halkan ka baxday toban maalmoodaa kuu dhiman iyo toban maalmood kale labaatan maalmood inaad marka ixraam ku taagnaato oodan cadar taabanin oo saabuun cadar adan u dhowaanin oodan waxaa weeye tima iska gaabinin oodan cidiya gaabinin oodan qamiis xiranin ood shaar xiranin ood tarwaal xiranin oodna waa wax dhib badan culays badan waa aad u dhib badan waa marka hadda halkaanaad ka baxaysaa diyaaradda halkaan ka raaci berriba waad joogtaa meeshii doofkii sacyiga iyo mxuu hawshii dhanba laba saacad kusoo idlaysatay ilaahay subxana wataala naga aqbalo waa dhammaysatay kadibna danahaad iska qabsanaysaa khamiiskaagii xaragadaadii hawlahaadii cadarkaagii waxaad iska badanaysaa wax kaa halaysan lama arka ilaa laga gaaro marka m labaatankaas maalmood ilaa uun sideedaadka laga gaaraad joogaysa sideedaadka markaad xiranaysaa haddana sideedaadkii oo weliba habeenka sagaalaadku muxuu ahaa n laga sii bilaaba taqriiban sideedaad iyo sagaalaad iyo tobanaad saddex maalmood umaad halkaa ku taagnaanaysaa kadibna meeshii halkaad ka miisanaysaa cibaadada iskasii wadanaysa marka waa raaxa aad u qiimo badan raaxada bedelkeedina waxaa la geliyey faman tamataca bilcumrati ilxaji fama staysara min alhadyi wix fududaada neef kaari ah oo boqol doollar joogan baad iska qalaysaa wabilaahi towfiiq wax habayaad ka lama arko taas ayaa wanaag badan taas ayaa wanaag badan weyaan ayib xadiid toddoba boqol iyo sideetanaad can ibn musayib waxaa laga wariyey radia anhu arda qala wuxu yidhi ah, ikhtalafa waxaa iskhilaafay caliyun sayid cali radi allahu tacala anhu iyo cumaan cumaan cumaan ayaa iskhilaafay radi allahu tacala canhum jamiican waxay isku khilaafeen wahumaa ayagana meesha cusfaan layidho magaalada marka ku dhow ayagoo jooga fi lmutcati tamatucu xajkii cumrada loo tamatucay ay isku khilaafeen tamatucu lxaj mutcadan laga hadla mutcadii ma ahan mutcat nisa ma ahan yaan loo qaadan arrinteeda waa mutcat alxaj ay isku khilaafeen fa qaala caliyun wuxuu yidhi ma doon maa turiidu ma doonaysid an tanha inaad reebto can amrin amar oo facalahu nabiyu nabigu u faray sal slm inaad diiddo unbaad doonaysaa nin kale ihad cumanow falamaa ra'aa dalika caliyun cali markuu arrinkaa arkay ahalla wuu ka dhawaaqay ku dhawaaqay bihima xajkii cumradiibu iskugu dhawaaqay oo labadiiba wuxuu yidhi labayk allahuma xajan wacumra oo muxuu labadiiba wuu israaci weyaan qiraan buu ka dhigay saasaa malaha u muuqato wallahu aclam xadiid todoba boqol iyo han kow iyo siddeetanaad can cimraan ibni la wariyey radia allahu tacala canhuma qala unzilat waa la soo aayat lmutcati aayadda mutcat alxajka waa la soo dejiyey faman tamataca ila alxaji fama min alhadyi waa la soo dejiyey ayadaas fii kitaab ilah baa lagusoo lagu soo fa facalnaaha waan samaynay oo tamatuci la imaanay maca rasulilah nabiga macisa an la imanay sal slam walam yunzil yunzil alla sooma dejinin quraan yunzil alla sooma walam yanzil yanzil yanzil eh, meeshaan godan waxaa weeyaan fatax ka dhigo walam yanzil sooma degin qur'aanun qur'aan sooma degin oo yuxarimuhu xaram yeelo walam yanzil weyaan yunzil maaha walam yanzil sooma degin qur'aanun qur'aan sooma degin oo yuxarimuhu mutcada ayada xaran yeelo walam yanha canha nabiga kama reebin dadkii walam yanha ma reebin canha mutada xaggeed nabiga dad kama reebin xataa maata uu ka dhinta weyaan qaala rajul nin yidhi qaala kadibna wuxuu le rajulu ninba bira'yihi ra'yigiisa ku dhihi maa shaa wuxuu doono rag buu u yara dulxulaya wuxuu le marka dibna qur kuma soo degin nabiga madalin alai sl slam ka dhinta ninbaa marka ra'yigiisa iska mutaxda la iska dhaafo warkaad war socona maahu kala jeedaa warka hadalkiisa saas weyaan nuxurkiisa qaala wuxuu yihi kadibna ninbaa wuxuu iska dhihi bira'yihi ra'yigiisa maa shaa wuxuu doono oo mutcalla ma malaha cumaan iyo raggaas ayaa lagu yara tuuraya miya wallahu aclam radia allahu tacala canhum jamican ilan ra'yiga waa khilaafa cumaanna waad garanaysaan ijtihaadaad badan buu lahaa raggii sunadooda in lagu dayda lisfaran ah oo ka mid ahaa radia anhu arda laakiin nabigeena si uu sameeyey waa sida iyada weyaan baabun filqiraan filqarini qofka qaarinka oo xajkii cumrada isdhexgeliyey ayuu baabkana u baab yahay xadiid toddoba boqol iyo laba iyo sideetanaad can naafic waxaa laga wariyey mowla cabdilahi cabdillahi bni cumar ana ibna cumar cabdillahi bni cumar radia allahu taala radia allahu wuxuu doonay alxaja cabdillahi bni cumar ba xaj doonay goormuu doonay caama nazla اxajaaju xajaaj ibnu yuusuf sanadkii uu dul degay bibni zubayr cabdullahi bni zubayr ayuu muxuu ahaa xaj doonay arrintan xajaaj iyo ibnu zubayr iyo camal muxuu ahaa maxay tahay arrintan waxay ahayd markuu dhintay yaziid mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya dowla dowla dowla dowla umawiya xilligeeda weeyaan sayid mucaawiya dhintay waxaa yaziid ayaa markaa xukunka qabsaday ood u dardaarmay kadibna yaziid wiilkiis mucaawiyaha ayaa xukunka muslimiinta qabtay kadibna mucaawiya isagoon qof u dardaarmin ayuu iska dhintay ayuu iska dhintay kadibna eh, ninka la yidhahda marka marwaan eh, ibnulxakam inuu yahan filaya ayaa marka taqriiban dhankii aad joogay aabihiis ood ku noolay maamulkeeda la wareegay dhankii kale wadankii kalena maxaa weyaan inta badan xijaaz iyo ciraaq iyo xarameynka iyo wadankaas oo dhan waxay noqotay meel aanan dowlad lahayn kadibna dadkii ahlal walcaqd dadkii akhyaarta ahaa ayaa cabdullahi bni zubayr la mubaayacdeen waxay yidhahdeen amiirlmuminiin noo noqo arrinta ayadeed marka markay dhacday muddaa la joogay kadibna cabdilmalik ibnu marwan ayaa qabsaday qabsaday oo aggii dhanka la wareegay markuu dhintay marwaan markuu dhintay cabdimalik marka xagguu la wareegay xajkii ayuu marka dadku u diiday wuxuu yidhi yaan la xajinin maxaa yeele qofka xajka yimaada wuxuu la mubaayacona cabdullahi bin zubayr kadibna ciidan uu xajaaj wato ayuu usoo diray oo wuxuu yidhi waxaad samaynaysaa ninka cabdullahi bin zubayra ah? qoortiis ii ken khilaafadii iyo hawlihii iyo wixiu muxuu ahaa ku baxay wamaa ilaa dalika adi masale waxay iska dhib badan cala alcumuum kadibna magaalada maka ayuu muxuuha yimid waxay ahayd taqriiban xajka ka yaro hore oo jumaada aluula meelahaas in aydan filaya meesha halkaasuu yimid sanadkii waxay ahayd saddex hijrada nabigeena ala sl slam saddex iyo toddobaatankii hijrada nabigeena ahayd ala sl yimid kadibna cabdullahi bn zubayr ayuu la dagaalamay cabdullahi bn zubayr ayuu muxuu ahaa marka muxuu ahaa qabtay meesha ayuu ku dilay sidii ayaa marka muxuu ahaa khilaafadii iyo maamulka muslimiinto dhan ay hoos timaaday cabdilmalik bin marwaan ay hoos timid xajaajna waxyaaba badan oo fadaa'ixa oo dhib badan ayuu sameeyey camalahu llahu bicadlihi ay culimmada dhehi jireen markii ay muxuu ahaa eh, xajaaj marayaan ilaahay cadaaladiisa kula laqbay dhehi jireen waa nin dhintay xasanaad badanna waa leeyahay oo ay ka tahay qur-aanka shaqalkiisa ninka lahaawa waad garanaysaan shaqalka qur ninka lahaawa marka ma sahlano dhanka kalena waad garanaysaanoo safaax nin layn badan ummadda baabi'iyo oo cid masjidkaanu imaanaya kadibna markaasu indhaha saa intu leeyahay raggaas kaasa la dilo kaha la dilo kaha la dilo kaha la dilo ragga as yirahda muxuu aha malah mucaarad ay keeni karaan midna wuxuu iska imtixaana marka culima waxay dhihi jireen caamalahu allahu bicadlihi marka sanadkaas ayuu ka sheekaynaya ninka la yihahdo naafic can naafic waxaa laga wariyey ana bni cumar cabdullahi bni cumar araada wuxuu dooni alxaj xaj ayuu doonay caama nazla alxajaaju xajaaj ibnu yuusuf markuu kusoo degay bibni zubayr ibni zubayr uu kusoo duldega weeyaan cabdullahi bni zubayr faqiila waxa loo yidhi ina annaas dadka kaa'inun baynahum dhexdooda waxaa ahaan doona qitaalun digaal baa ahaan doona wa inaa annaga nakhaaf waxaan ka baqaynaa an yasuduuka inay ka reebaan oo xajkii ay kaa celiyaan ayaan ka baqaynaa fa qaala wuxuu yidhi laqad kaana waxaa idiin sugnaaday ayaddan ayuu ahriyay laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana laqad kaana waxaa idinkugu sugnaaday lakum adinka fii rasuulilah rasuulka alle uswatun dayasho xasanatun ee wanaagsan idan haddii ay arrintaa dhacdo oo muxuu ahaa jidkii xajka liidiida asnacu waxaan samaynaa kamaa sanaca siduu sameeyey rasul rasulka sal slm innii aniga ushidukum waxaan idin maraqaatigelinayaa annii aniga qad awjabtu inaan muxuu aan xirtay oon aansaday cumratan cumra uma kharaja wuu baxay cbdulahi bin cumar xataa idaa kaana markuu ahaada markuu ahaaday bidaahir albaydaa meesha bayda la yidhaahda muxuu ahaa banaankeeda waa meesha dulxulayfoun wax kale ha u malaynina daahir bayda waa dulxulayfadun markuu ahaaday qaala wuxuu yidhi maa shanu lxaji xajka arintiisa iwalcumrati cumrada arinteeda ilaa waaxidun mid un buu ahaaday waa isku mid xaji cumra maba kala duunaba ushidakum waxaan marqaatigelinayaa anii aniga qad awjabtu inaan waajibiyey oon muxuu ah xirtay xajan xaj maa cumrati xaji cumrada inaan isdhexgeliyey oon qiraan aan muxuu ahay aan xajiyey aan aan xirtay ayaan idin marqaatigelinaya wuxuu soo kaxeeyey oo soo hadiyeeyey hadiyan hadi xoola weyaan ishtaraahu uu ka gatay biqudayd meesha qudayd la yihado maka iyo madiina udhexays weyaan walam yazid calaa dalika arrinka asaga waxba kama kordhinin falam yanxar muusan gowricin walam yaxilla ma xalaaloobin min shayin shay oo xaruma minhu ka xaaraam noqday oo exraamka uga xaaraam noqday walam yaxliq timaa muusan xiranin walam yuqasir muusan gaabsanin xataa kaana ilaa u ka ahaada oo laga gaara yowmu naxri maalin tobanaadka fanaxara wuu gowracay waxalaqa wuxuu ahay timih ayuu xirtay wara'a wuxuu arkay an qad qada inuu gutay dawaafa alxaji xajka dawaafkiisa iwalcumrati cumrada dawaafkeeda biawaafihi sacyigiisa alla wal ee horey weyaan dawaafihidan bimanaa bimacnaa sacyihi waa mas'ale culimmada ay aad ugu rogrogaan laakiin sida uun badbaadada ah oon isleeyahay muxuu ahaa eh, ishkaal waa qofka kaga badbaadi karaa inuu biawaafihi اlwal ay bisacyihi اlwal ilan sacyiga awaafa mararka qaar lagu ilaaqa inuu qofka ku magacaabo weyaan wاlcumrati biawaafihi ay bisacyihi sacyigiisa alawal ee horey wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kadalika sidaan buu facala sameeyey rasul rasulka al sal slm xadiidkan intiisa kale waa iska caddahay oo cumro ayuu xirtay kadibna cumrada ayuu mxuu ahaa wuxuu dhe xaj ayuu ku daray oo qiiraan ayuu xirtay kow kadibna ninka isaga ahaa cabdullahi bin cumar wax kasta oo ixraamka dartii xaaraan ugu noqday oo cadarkii uu ka mid yahay oo dharkii makhiidka uu ka mid yahay oo muxuu ahaa galmadii reerka uu yahay oo dhan sidii ay xaaraan uga hayeen ilaa uu ka gaaro maalin tobanaadka maalin tobanaadka marka la gaaray ayaa marka wuxuu sameeyey xoolihii ayuu gowracay timihii ayuu xirtay dawaafkiina wuu sameeyey ku dara dawaafkiina wuu sameeyey laakiin sacyigii ayuu wuxuu muxuu ahay iska daayey maxaa yeelay markuu imaaday dawaaulquduumkii u samey sooma wuxuu raacay marka sacyigii sacyiga isaga ahaa ayaa marka kaga filnaaday sacyiga dambe macnaheeda waa saas waana siduu nabigeena sameeyey sala allahu aleh wasalam laakiin haddii lafdadan loo daeyo oo la yidhaahdo an qad qadaa awaafa alxaji walcumrati biawaafihi alawal waxaad ku dhacaysaa bad marka meermeertaad ku dhace wax dhan aad u wada haba yaraatee ma garanayso awaafaad ka dhigto marka biawaafi alawal ay bisacyihi alawal sacyigiisa hore ood la sameeyey awaaful muxuu ahaa quduumkii ayuu kala jeedaa weyaan meesha marka uu leeya fanaxara xalaqa waxaa ayadna ku jirta waaafa dawaafulifaadihi ayaad la imaaday ayaa ku jirta weyaan taa markayaan baasha inkahosi culimada haddii shuruuxda aad u bad meerte meerte ku dhacaysaano meel aad ugu baxdaan aadan weyne aad weynaysaan meesha badbaadada waa intaas halkaas in la aado weyaan insha allahu tacaala baabu ifraad alxaji xajka oo la gooni iyo wa bayaani anwaaci nusuki acmaasha xajka amaba noocyaalka la qabta oo xajka la caddeey ayuu u baabiyey xajka oo keligiis la guta iyo inta nooc oo xajka loo xajiyo ayuu mxuu ahay baabkan u baab yahay waana noo iman insha allahu tacala macnahaas macnaa aad ugu fogeyn oo mukarar inuu noqdan ka yaabana xadiid toddoba boqol iyo saddex iyo sideetanaad wacan cumar waxaa laga uri cbdulahi bin cumar qaala wuxuu yidhi abdullahi bin cumar ahlalna waxaan ku dhawaaqnay maca rasuuli rasulka alle maciisa annago aan la jirna maca rasuulilah rasulka alle annago aan la jirna bilxaji xaj ayaan ku dhawaaqnay mufridan mufridan ama mufradan isagoo keligii waayaan mufradan xaj keligii ayaan ku dhawaaqna saxaabada qaar xaj keligii watay qaar cumro keligeed ay wateen qaarna qiiran bay ahaayeen wakhtiga nabiga calai sl slam uu xajinaayey wa fii riwaayati an rasul rasulka al sal slam ahalla wuxuu ku dhawaaq bilxaji xaj ayuu ku dhawaaqay mufridan isagoo keligii ah cumradina waa ti oo gadaal u ka geliyey xadiid toddoba boqol iyo afar iyo sideetanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala anu ardaha ana rasuula rasulka al sl slam afraja alxaja xajka ayuu mufrad ka dhigay shaaficiyada meeshay ku dhegan yihiin waa kan ragga kalena waxay leeyihin nabigu u geli calayhi salaa slam wa fii riwaayati riwaayad qaalat waxay tahay caaisha mina waxaa naga mid ahaa man ahalla qof ku dhawaaqay oo xirtay bilxaji xajka mufradan keligii wa mina anaga ayuu naga mid ahaa man qarana qof qiiraan la imaado xajkii cumrada isdhexgeliyey wa mina ayuu naga mid ahaaday man ayaa naga mid ahaaday tamataca tamatuc la imaado cumrada gutay kadibna xajkii muxuu ahaa gadaalka gutay saddexdaas taas culimada ay u qaybiyaan oo ay leeyihiin anwaacda nusuga waa mufrid iyo iyo tamatuc mufridka waa xaj keligiis qiraankana waa xajkii cumrada la sdhexgeliyo tamatucana waa cumro in lala imaado kadibna xaj laga dabamariyo xadiidka ama baabu wujuubi dami dhiig waajibnimadiisa ayuu baab yahay cala mutamatici qofka tamatuc la imaada cumro guta kadibna xaj ka dabageeya in dhiig laga raba ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo siddeetanaad can ibni cumar cabdullahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu cbdullahi bn cumar tamataca rasul rasulka sal slam tamatuc ayuu la imaaday fii xaajati alwidaac xajka sogootinta bilcumrati cumra ayuu muxuu ah ku tamatucay ila alxaji tamatucan marka tamatucan ad ujeedaan waxaa weeyaan waa tamatuci ahaa qiraankii waa tamatuci qiraanka ahaa waxaan ihi markii hore mararka qaar tamatuca in qiraanka lagu magacaaba laga yaabaa lianna muxuu tamatuc ku noqonayaa inaad cumro keligiis gudato hadda waad aragteen ramadaanka waa la baxay xajka dadaa cumro aaday kow cumr ay soo guteen safar gooni wa xaj mufrid ayaa la gutay waa safar gooni ah labada safarood ayaad muxuu ahaa labayk allaahuma xajan wa cumratan intaad ayaad hal safar ku dhamaysanay camalkii waa mid safarti waa mid wax waa mid neefkaas arigunbaa dheeri ah. wax kaloo hab yarad kala duwan lama arko soo ma aan raaxaysan marka laba shaqa iyo laba howlood ayaa muxuu aha hal howlaad ka dhigatay tamatuca dhankaas ayaa marka qiraanka lagaga magacaabaa marka tamatucan halkan xadiidkan toddoba iyo shan waa kii qiraanka isdhexgelinta ahaa an cumar wa radi allahu taala anhuma qal wuxuu yidhi tamataca rasul rasulka uu tamatucay fii xajati ah lwida xajat lwidaac bilcumrati ila alxaji uu isdhexgeli wahdaa hadyi ayuu bixiyey fasaaqa macahu nabiga fasaaqa uu kaxeeyey kaxeeyey macahu isaga maciisa alhadya hadyada ayuu kaxeeyey min dilxulayfat ayuu ka kaxeeyey qaarna sayd cali ayaa wuxuu ka keenay yamanka keenay qaarna sayd cali ayaa yamanka keenay wa badaa rasuula rasuulka alle waxaa uu bilaabay fa ahala bilcumrati cumro ayuu xirtay uma ahala bilxaji tanaa ku cadayna marka cumrada iy artay kadambe ajka ayuu ku daray weyaan fatamataca annaasu kii horan maxay ahayd ajkacumro ayuu irtay cumrada ayaa marka dambaysa sida hadda mxuuaha muuqato eh, ajka ayaa dambaysida muuqato weyaan fatamataca annaasu dadkii tamatuc ayay la imaadeen maca nabi nabi macis bicumrati cumra ila alxaji fa kaana waxaa ahaaday min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man ahdaa qof hadyi waday oo fasaaqa kaxeeyey alhadya hadyada kaxeeyey wa minhu ayuu ka mid man lam yuhdi qof hadyi aanan wadin oo iska gacam laalaad falama qadima nabiyu nabig markuu soo galay makata maka qaala wuxuu yidhi linaas dadku wuxuu ku yidhi meesha faysalka oo lagu kala baxa halkan waa marka marka hore kaba soo qaadba cumro iyo xaj ayaa la is wada dhexgeliyey nabigeenna ayaa ka mid ahaa saxaabo badanaa ka mid ahaa meeshaa lagu kala baxa marka maxaa lagu kala baxay faqaala linaas dadku wuxuu yidhi man kaana qofkii ahaaday oo minkum adinka idinka mid ahaa ahdaa xoolo hadyi waday oo kaxeeyey fa inahu isaga laa yaxilu uma banaa lishayin shay oo xaruma minhu ka xaaraam ahaa ka noqday uma banaana xataa yaqdii xajahu xajka ilaa ka dhamaysa oo tobanaadka laga gaara isaga dharkiiuu ku taagnaanayaa stanby ayuu ahaanayaa digtoonowa waman lam yakun qofka aanan ahayn oo minkum idinkin ka mid ahaa ahda mid hadi aanan wadinna falyatuuf bilbeyti beytka ha dawaafo wa bisafa walmarwati safa iyo marwana sacyiga ha sameeyo walyuqasir timaha ha gaabsado yaxlil ha xalaalooba cumro ayuu ku xalaalooba markaas qofka asaga weyan hore soo qiraan mehen qiraankii muxuu rogmaya cumruu ku xalaaloobaya qofka asaga weyaan dadka labadaas qaybooda loo kala bixiyey uma intaa kadib liyuhilla ha xirta bilxaji xajka maalinta sideedaadka weyaan dabcan faman lam yajid qofka aan awoodi karin hadiyan haadiya oo xoolii aan bixin karin neefkii ariga aan bixin karin oon gowrici karin falyasum ha sooma alaaata ayaamin saddex maalmood filxaji intuu xajka jooga iyo wa sabcatan todoba idaa rajac markuu u ilaa ahlihi reerkiisa waa aayadda qur-aanka lafdigeeda weeyaan faaafa u dhawaafay marka nabigeena xiina qadima maka marka markuu soo galay fastalama wuxuu salaamay ama uu taabtay weyaan taabasho fastalama wuxuu taabtay nabigeena cala slam arukna xajaraswadka tiirka uu ku jiray ayuu nabiga taabtay rukniga waa ilaaqu lkulli wa iraadat ljuzi waxaa la ilaaqayaa tiirka dhan ayaa la ilaaqaya oo la sheegay laakiin maqsuudka loola jeedo waa mxu xajar aswadkii oo tiirka uu ku jiray fastalama nabigu wuxuu taabtay arukna tiirka ayuu taabtay awala shayin hay horeeyey shayga u horreeyey markuu meesha awaafka bilaabayey dhagax ayuu taabtay uma khaba nabiga wuu rucleeyey khabiga laba macnaba waa leedahay in qofka u yara rucleeyo iyo inuu mxua saankuura laakiin ruclaynta iska dha weyaan uma khaba nabigu wuu rucleeyey alaaata awaafin saddex wareeg wamasha arbacan afar wareegna nabiga caadi u socday sal allahu alay waslam meesha ayada marka waxaa la sameeyaa dawaaf ruclayntaas laba jeer basaa la sameeyaa yaan lagu khaldamin laba dawaafyada waa waa taqaanaan dawaaf alcumro ayaa jira dawaaf alquduum ayaa jira dawaaf alifaado ayaa jiro dawaaf alwidaac ayaa jira afartaa dawaaf weyaan dawaafyada afartaa dawaaf marka laba ayaga ruclayn ma lahan qowlan waaxidan waa dawaaf awaafuquduumkana isagaafan awaafulifaadahana awaafulifaadaha oo awaafulxaji loo yaqaano ama ziyaaro loo yaqaano isna ma lahan oo tobanaadka la sameey laakiin labada garabkana la banaysana garabkana la banaysana ruclayna saddex muxuu aha jeer la ruclayna waa awaafka muxuu aha loo yaqaano awaafu alcumra cumrada dawaafkeeda iyo dawaafu lquduumka bes waa labada dawaaf saaha loo ogaado waxaad arkaysaa maalin tobanaadka dad ay garbaha u bannaan yihiin oo sidaa wada ah oo waxaa weyaan maya sax maaha dawaaf garbaha la banaysana waa dawaafulquduumka iyo dawaafka cumrada bas ruclayntana waa labadooda gooni ku yah saddexda horeys bas waa ruclaynta waa saddexda horeys saddexda jeer horeysa marka afraad midda kale garabka laakiin waa l aad ka dhamaado markuu dawaaf ka dhammaado ayaad uu naqsanaya marka marka aad safa maro dhexdooda socota garab la banayna lama arkayo wayaan lama banayna laakiin waxaad arkaysaa qofka maalintuu xajka xirta ilaa uu carafo taagan garabkii a wada banaan ma karaysa haddii aad muxuudi anaam akriso insaxa tacbiir cid kaa dhegaysani baabkaas liskuma dheo arabta muxuu iska tuur wa dhanba iska tuur asaga u taalla ilan lagaama dhegaysanayo u sheeg waad u sheegi abadan nin baa wax kusoo qufuliyo marka moori kusoo dhuftay wabilahi towfiiq adiga marka wahaabiyadan i baabkan wax ka dhegaysana lama arka caalam alislaami qofka raba jahliga yeela jahliga uu qaba cayinadaas iyo sambalkaas xajka imaada bas ha eega un waad la yaabaysaan maxaa dhulkaan oolnaa maxaan u balaaysannahay maxaa ummadihi ay nooga adkaadeen maxaan u dulownay maxaasaan u nahay jawaabteeda xajka soo arag ummadda aad adiga aad tirsani ood leedahay laba bilyan ayaan maraynaa laba bilyan aan ku dhownahay muslimiin ka soo ereg kusoo arag xajka ay joogaan waaad la yaabtaad arkaysaa waxaad la yaabtaad arkaysaa abadan waxaa weeyaan boqol iyo toban afart qur-aan kaan aqaana waxaa ka adag ma taqaanaan kaama akhrisanay soo mahin tabtia meesha taalla kaama akhrisanayo cad ayaad arkaysaa qofkii ayo munkar ku dhaca oo xajku ka bura oo wixiisa helaysan yihiin oo sunnooyinka ka taga oo muxua dib geysana ayaad waxaad kaa dhegaysana saasaa lagu eegi abadan maba muxuu ahaa baabka baab socna ma ayib gruubaa wada gruubka dadka ugu adeecitaanka fiican umada socota waa qolyahan turkida turkida khilaafada islaamka meeshay ku dambeyso ayaga meen nidaam iyo kala dambeyn iyo wax isku aadan wax kaga fiican turkida lama arka carab horta ayagay sheegin carabka wa lalihi ayaga allah unaxariisto afrikaanna waa isku gowracan yihiin hindidan iyo bakistaanta iyo kuwa wayarooyin lakiin ayaga laftirkooda waa aada nooma dhamaan marka maleesiyaanka iyo nimanka la jahliba ha jira turkida kuwan shiicada inkaarta qaba kuwaas inaan sheega magacooda maba rabeenbe iiraanta laftirkooda dad yara isku habaysan oo calamo wata oo isla socda war inta soo maray inta aaday intaan ka laabanay inta ka leexday isla ismaqlawa laakiin ummaddan kale waa jaantaan rogan cid wax muxuu aha ismaqlaysa horta carab ayaga ha sheegin carab waa fardi fardi sideedaba carab waxay wax diin moogta carab sideedaba diin uun u raadiyo lidalik ibnu khalduun muqadimadiis ka akhriya carab sideedaba inta islaamnimadan imaanin ka hore hadalka sayid cumar radi allahu taala uu lahaa naxnu qowmun acazana allah bilislaam famahma btaqayna alciza min hayrihi adallana allah hadalka isaga ah waxaa ti toosa u taqciidina oo ka hadla ibnu khalduun fii muqadimati wuxuu leeyahy niminka carbeed sideedaba weligood waxay ahaan jireen islaamnimada ka hore nimin iska masaakiin aho qaarna ay gumaystaan niminka la yihah fursi qaarna ay gumaystaan niminkan reefaris reer gumaysteen qaarna mxuu nimanka rumaanka reer rum ay gumaystaan ay ahaan jireen macnaba ma lehenba abadan maxay ahaayeen lafahay cuni jireen qumadka ay cuni jireen ayagaa isculayn jiray waxaana jirnay ahaayeen wax dowladnimo iyo baabka ma ay lahayn kadibna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keenay alislaam markaas waxay noqdeen boqorada adduunka oo dhan ay noqdeen adduunka dhan ay hormariyeen oo meel walba ayagaa u teli kadibna waxay bilaabeen inay mxuu ahay shaarki kadibna meeshoodi ay kusoo noqdeen sidoodii ay noqdeen hadda waxaa taagan koleyba aniga aad aan ugu shakay uma baahni adinka iga aqoon meesha ay marayaan maanta iyo xaaladda ay yihiin iyo far u yeeritaanka iyo hawlo oo mada cadowgood inay qabtaan ay ahayd ayagana hadda ay qabanayaan war adduunka adiga xataa haddii aad haddii aad tabar weydi iska joog haddii aad tabar weydi iska joog meel iska fariisa laakiin shaqo aad nin muxuu ah cadowgaadi inaad qabta ahayd maxaa kuu dhiibi bismi illaahi araxmaan iraxiim marka saasay ahaayeen wuxuu le marka ibn khalduun saasay ahaayeen islaannim marka mxuu waay ayaga waay ku yihiin diin bas ayaga diin carab diin ka raadi carabma diin beeshi dulli unka ag raadi wax kale ka raadin nidaam ma jir carabtu waa saas soomaalida ayaga waaba carab mogta s afrikaanka <laughs> ya hadda masjidkan fadhiyo haddii la weydiiye arab ma caraba mise ms carab maahan nusaa loo qaar waxay leeyihin wa afrikaan quxa qaarna waxay leeyihin maya afrikaanna manihin carabna manihin Eh, waxaan nahay soomaali umad la yidhahdo ilaahay muxuuaha u khalqay oo khalqi ilahay halkaa kasoo jeedaana qaar waxay maya carabano bani haashim iyo banimualib iyo halkaas iyo iyo muxuu ahaa albeyt iyo abubakar iyo eh, sayid cali iyo annaga halkaas meel kale naga doonina halkaasay la fariisanayaan abtirkiin obal hayaaba oo meel dheer ma jira marka calcumuum baabkaas waa baab muxuu ahaa aan hadda aad waxaan kala jeedaa marka soomaalida waa noocaas eh, afrikaankana waa la mid carabtu waa noocaas laakiin niminkan turkida ah waad la yaabay xaqiiqatan weliba edabta edabta waad la yaabay yabad jahli waa iska jira dabcan shaki ma lahan laakiin edab xita indonesiyaanka lagama yaaba inuu dadka dhex maro hadda somalida xata wa ka dhow yihiin mararka qaar somalika somaali dadka hore kuwaan damba igadaa markii la dhex maraa masaajida iyo meelaha la fadhiyi gacanta saa loo yar hoodan jir so mataqaanaa qof saasuu yarley iyaga wayba muxuu ahaa inay rukuucanay kusiganaan saasuu leeyaho saasuu mara oo yacni ixtiraamka iyo waad la yaabay marka kolleyba eh, waxaan ku keenay hadalka cabdilqani aan ku keenay dad wada way jiraan dad wada way jiraan oo mxuu ahaa laakiin kuwada laga yaaba laftirkooda inay mxuu ahay alifkuusan u bilaawneenba oo meel mxuu hawiye ay ku shubaan hawiya iya ha ha sheekh wuxuu leeyahy soomaalida markay maka galaan iskugu dambayso waa runtii sababta ma taqaanaan ikhwaani sababt maay maxay sababt sheekh maxay tahay sababta waxa way isma maqlaayaan ninkan watay oo muxuuaha duq u ahaa oo xoogaho shirbaatan ka soo qaatay ajarkana ka doonanayay markii aad muxuu ahaa baski laga dega war inta soo kuma karaayaba markii laga soo dega diyaaradii mid iska aada dukaan halkaasa iyo mid telefoon raadsada iyo mid muxuuaha baski raaca iyo mid wartagsi xaggee kee laala wadaadi marka ummadda soomaaliyeed adiga wa muxuu ahaa baabkaas annaga sheekh waa noola garaaba laakiin de miiqaasan dowladaan lahayn waana fawdada marka <laughs> intaas aan kaadina marka muxuu ahaa jaldu daadka ayib <clears throat> xaggee marayna hay wastalama rukna awala shayin uma ababa uma khaba nabigu wuu rucleyay alaatan saddex jeer alaaa awaafin saddex dawaaf wamasha arbacan afarna u socday farakac wuu rukuucay xiina qadaa markuu muxuu gutay dawaafahu dawaafkiisa bilbeyti beytka cinda almaqaami maqaam ibraahim agtiisa ayuu laba rakacatayn laba raka ku tukada weyaan uma salamana wuu salaam noqsaday faاnsarafa nabi kadibna wuu soo laabtay oo faata safa safa iyo marwa ayuu imaaday faطaafa bisafa walmarwa ayuu ku dawaafay sabcata awaafin todoba jeer sabcata awaafka marka waxaa weeyaan waa safa laga tegi marwaa la tegi waa kow kadibna marwaa laga soo tegi safa la imaana waa laba saddex afar shan lix todoba waxaa lagu dhammaynayaa marwa sida qolyaha qaar ay sameeyaan kow iyo laba saddex mar baa qolyahi saa sameyan arkay afar iy toban jeer meesha maray qofkuuba dhimanaaba hal kilomitro kaamil waa meesha amaba taqriiban sagaal boqoloo mitr wax ku dhawa wax sahlan maaha waad aragteen afar iyo toban kilomitr qof socda ka warramarka <laughs> oo iska miskiin amarbasan dawaafkii cirihiisa ka soo baxay nin saa fatwana oo ku dagaalama oo soomaaliya aan arkay sagaashan iyo waay sagaalkiiaan filaya oon kari weyniyo dad muxua etoobiya ka soo xajiyey hor socday abadan afar iyo toban jeer u ya marka waa baab sahlan maaha baabkaas soomaaliyu ahaa uma intaa kadib lam yaxlil ma xalaaloobin min shayin shay xaruma minhu ka xalaal noqday xataa qadaa xajahu xajkiisa ilaa nabiga ka dhamay sal slm wanaxara uu ka gowraca hadiyahu hadigiisa yowma naxri maalinta mxuuahy gowradka yowma naxri maalinta ciid ahayd oo gowraca tobanaadka weyaan wa afaada nabiga muxuu ahay awaafulifaadi ayuu la yimaaday fataafa bilbeyti beytka ayuu ka dawaafay uma xalla wuu xalaaloobay min kulli shayin shay larko xaruma minhu ka xaaraan noqday wafacala wuu falay mila maa facala wuxuu falay wafacala wuu falay milu maa shaykii oo facala u falay rasuulka all uu falay ayuu falay man qof iyo duul ahda xoolo waday oo wasaaqa soo kaxiyey ahladiya hadyiga soo kaxiyey oo min annaas dad ka mid ah siduu nabiga sameeyey ay la sameeyeen weeyaan baaba awaafi lquduumi waxbaa ishkaala meesha ka muuqda soo ma cadda ma ishkaala muuqda ya diyaar sooma khalaas baaba awaafi lquduumi awaafu lquduumka ayuu baabkan u baab yahay iyo warakcata awaafi rakcada labada rakco awaafka lala yimaado ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo lix iyo sideetanaad can ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qala wuxu cbdullahi bn cabaas qadima rasul rasulka lagu soo galay iyo asaabu asxaabtiisa ayaa soo galeen waa cumrat alqada waa la socotan waa cumro kaligeed waa marka nabigeena dilxulayfa ama xudaybiya loo diiday inuu muxuu ahaa galo sanadka dambe kadibna lagu ballamo in la yimaado qadima rasul rasulka ayaa soo galay sal slm asxaabu saxaabadiisa iyagoo cumro ah faqala mushrikuuna mushrikiintu waxay yidhahdeen inahu yaqdamu calaykum waxaa idiin doona yaqdamu alaykum inahu isaga inahu nabiguurjadaan inahu nabiga yaqdamu calaykum wuu idiin soo geli doonaa waqad wahanatum alaal qad wahanatum ay daciifisay oo tabardaraysay xuma yarib madiina yarib loo aqooni jiray yarib iyo madiina qandhadeedii iyo malaariyadeedii iyadoo aad u dabcisay oo aad u rafaadsan oo kalababaxsanay imaan doonaan fa amarahum nabiyu nabiga ayaa faray nabigu waa la waxyood arrinka fa amarahum annabiyu nabiga wuxuu faray an yarmaluu inay rucleeyaan oy sankuuraan alashwaa aalaaa wareegyada saddexda u horeeya wa an yamshuu inay socdaan bayna aruknayni labada rukni inta udhaxaysana rukn اlyamaani iyo rukniga uu ku jiro mxuu ahaa eh, xajal aswadka inta udhexaysa labadaa tiir iyo labadaas mxuu ahay eh, dhinac inta udhaxaysana ay socdaan ayuu nabiga faray walam yamnachu kama reebin an yaamurahum inuu fara an yarmuluu inay wada rucleeyaan oo saddexdiiba inay rucleeyaan alashwaaa wareegyada kullaha dhammaanteed ila alibqaaa udhimrin uu dhimrina calayhim saxaabada dushooda ayaa nabiga yeeshay inuusan farin sal slam xadiidkan wuxuu yahay cabdullahi bin cabaasa wuxuu le nabigena alai sl slam markii xudaybiye loo diiday inuu nabiga cumraysto oo la heshiiyey oo weliba shuruud jaa'ir ah oo qof kastoo muslim aho soo muslima in gaalada loo celiyo qof kastoo mxu soo gaaloobana gaalada mxu islaamka aan loo soo celinin lagu ballamay oo xaalad adag toban sanana amni la ahaado lagu balamay ayaa waxaa dhacday marka sanad dambe waxay dhhn sanadkaa naga noqda yan carabtu waxay ku sheekaysani muxamed iyo saxaabadiis xoog bay maka ku galeen loo dhihin naga noqda sanad dambe imaada adinka cumraah sidii ayaa marka lagu ballamay cumradii cumratulqada ayaa loo yaqaanaa afarta cumro oo nabigeena cumraystay mid ka mid a wey sal kadibna markuu nabigeena meesha soo galayay oo saxaabada la socday ayaa waxay yidhahdeen way xanteen waxay dheheen <laughs> kuwii meeshaan ahayoo garba tiiftiifoobay oo tacbaana oo qandho soo baabi'isay ayaa idiin imaan doona nabiga arrintii alla waxyooda gaalada marka waxay fadhiyeen dhankan xijriga aad ku yeella oo hadda kacbada waad aragtay markay saa tahay dhanka dhanka wareega uu ku yeelo meesha saa wareegsan oo kacbada qayb ka ahayd dhanka isaga ay fadhiisan jireen majliskooda ahayd xijir ismaaciil xaggiisa dhankaas ay fadhiyeen majaalistooda kadibna nabigeena saxaabada waxaa mar ku bixiyey marka xijriga saa ay tahay labada tiir oo rukniga aad ku jira mxuu ahaa eh, xajarulaswadka waa kan tiirka kaleo yamaaniga asaga saa loo taabtana oo la salaamana asna waa kan labadan tiir xaggeed gaalada uma jeedaan dhanka xagga ay joogaan oo fadhigooda dhankaas waa marka nabigu wuxuu dhahay todobada jeer saddex ka mid ah rucleya nimin awood lahoo muxuu ahaa gaalada awooda tusa kadibna waxaa la sameeyey waa la ruclaynaya kadibna wuxuu dhahay nabiga laakiin markaad meesha soo gaartaan inta udhexaysa inta aayar iska yara muxua bajiy oo yaranasta laakiin markaad dhankooda soo martaan si fiican inaad muxua mar qolkusantiin tusa ayuu nabiga alai sla marka sidii ayaa la sameeyey nabiga inuu marka todobadaba dawaafa oo orod kumana dhah waxaa u diiday ayuu saxaabiga leeyahay saxaabada inaad u dhimriya ayuu rabay sala allahu calayhi waalihi wasalam nacam xadiid boqol iyo toddoba iyo an ibni cumar waxaa laga wari abdulahi bn cumar radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm kaana wuxuu ahaa idaa taafa markuu dawaafa bilbeyti kacbada markuu ku dawaafa awaaf alwal awaafka koobaad yahubu wuu ruclayn jiray alaaat awaafin saddex muxuu ahay awaaf wayamshi wuu socon jiray arbacatan afar wa anahu nabigeena sal slm kaana wuxuu yasca mid orda batna almasiil biyomareenka uurkeeda biyomareenka meesha biyomareenka gudaheeda nabiga wuu ordi jiray idaa taafa markuu dawaafa bayna asafa walmarwa waa ujeedaan tii hadda aan lahayn aawaaf alawal asacyi alawal ilahi ta marka tan ka qaato oo sacyiga mararka qaar waxaa lagu magacaaba awaaf markuu marka sacyiga samaynaana nabigeena cala sl slam meel waxaa jirta waadiga uu ka godnaa oo biyaha biyomarayn ahayd waa hadda meesha calamaanta cagaarka la dhigay waad aragteen calamaanta cagaar ayaa suran dhankaana waa cagaar dhankaana waa cagaar nal cagaar ah saas meesha u marsan intan waa marsan inta udhexaysa marka waadiga ahayd meeshaas marka nabigu uu ordi jiray calayhi salaatu wasalaam saasuu samayn jiray sal اlahu alيه waslam wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhari muslim u sugnaatay ana rasul rasulka al sl slm kaana waxaa rasuulkeena idaa طaafa fi اlxaji xajka aduu awaafa aw cumrati cumrada awala maa yaqdamu markuu marka soo gala kan u horeeya markuu u horeeya saca wuxuu ordi jiray alaa waafin saddex awaaf wamasha arbacatan afar wuu socon jiray uma sajada wuu dukan jiray sajdatayni iyo rakcatayn laba raka ayuu nabiga dukan jiray uma yaduufu wuu socon jiray bayna safa safa iwalmarwata iyadana awaaf samayn jiray weyaan baabu istilaami اxajari xajar aswadka in la salaamo oo la taabto iyo wa taqbiilihi iyo in la dhunkado ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka inay sunno tahay fiican tahay aad u wanaag badanta ajir badana laga helo xadiid todoba boqol iyo sideed sideetanaad can cabdilahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qal cbdillahi bni cumar lam ara nabiya nabiga ma aan arkin sal l slm yastalimu isagoo taabana min albeyti kacbada ila ruknayni labada tiir alyamaaniyeyni ee yaman loo tiiriyey oo dhanka yaman koonfur ay ka jirtay labada tiirna ama labada dhinacna dhanka koonfur koonfur ay xigaan dhankeenna ay soo xigaan dhankeenna ay soo xigaan labadaas tiir midna waa la taabtaa waa rukn yamaniga caadiga ah kana dagax ku jira maaha caadiga ah loo taabtaa markii saa loo taabto lama dhunkada waa saasa loo taabani saasun baa loo taaban laga tegi saasuu nabigena sl sl slm intuu dhexaysana kadibna allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaaba naar kadibna kan kale marka la gaaro waa la taabani horta waa la dhunkani dhunkashada ayaa ugu ugu sarraysa in qofku intuu madax la galo dhunkado waa awooda weyde waa la taabanaya markaad qofka taabto kadibna gacantii wuu dhunkanaya uu ku taabtay waa martabada labaad martabada saddexaad gacantii waa la gaari waytay qori iyo muxuu ahaa iyo muxuu ahaa bakooro iyo ul iyo intaas saa ugu taabata ayadna lagu taabanaya laakiin marka lagu taabto martabada saddexaad maxaa la samayni ma la dhunkani qoriga maya lama dhunkanayo usha ayada mixjankaas iyo wixii lama dhunkanayo martabada afaraad waad gaari weydi waa la ishaari marka waa la ishaaraya afartaa martaba ayaa xajarka marka ayaa loo maraya weeyaan laakiin in laisku ciriiriy meesha oo muxuu ahaa laisku dhibaatay koley baabkeeda baab sax ma aha nabigeena wuu diiday alai sla slam wa fii riwaayati riwaayat oo ilbukhaari bukhaari u sugnaatay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar rajul nin baa wuxuu weydiiyey cabdalaahi sal rajul nin baa wuxuu weydiiyey ibna cumar cabdulahi bn cumar radia allahu tacala canhuma can istilaami alxajari xajar aswadka in la taabto ayuu ka weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasul rasulka ayaan arkay sal slam yastalimu isagoo taabto oo yuqabiluhu dhunkado ayaan arka weyaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ara'ayta bal ka waran in zuximtu haddii la ciriiriyo oo meesha ciriiri ay noqoto bal ka warran cabdulahi bin cumarow arayta bal ka hor in ulibtu haddii layga adkaado oo meeshii dhanba laga soo fiintiy oo laga tuuro oo madax gelin waayo ka waran qaala wuxuu yidhi ijcal waxaad yeeshaa ara'ayta kelimada ara'ayta la yihahdo bilyamani yamanti aad ka imaatay kutuur ara'ayta ya meeshii aad ka imaado muxuuha yaman ahayd ara'aytadaba kutuuru yidhi ara'ayta haydinuu yidhi haddii i waxaas jooji yii warkaas igaba dhaafa ayay furnu yidhi raytu waaan arkay rasul rasulka ayaan arkay yastalimuhu isagoo muxuu ahaa taabto oo yuqabiluhu dhunkaro ayaan arkay ee arayta arayta baabkaas xagga iga tuur yamanku tuurayen meeshaan hayla imaadeen waa cayracananaya moogta cabdulahi bin cumar marka wuxuu qabay ciriiri kastoo jira iyo si kastoo dhacda in madaxa meesha in lala gala iyo gacanta lala gala aan laga maarmayn nabigu u sameeyey ayaa loo baahanya saasuu qabaa laakiin waad garanaysaan cabdullahi bin cumar radi allahu taala an arda wuxuu ahaa saxaabada nabigeena calayhi slat slam ragga xagga tatabucul asarka nabiga raadkiisii meelihii uu degi jiray meelihii ku dukan jiray meeluhu umari jiray jidka umari jiray ragga ugu dadaalka badan ayuu ahaa laakiin masaladan marka laga hadlo masaladan marka laga hadlo cabdullahi bn cumar hadalkiis waa marjuux xaggaa la dhigaya maxaa yeeley waxaa jira in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sayd cumar ku yidhi cumarow adiga nin xoog badan baad ee dadka ha ku ciriirinin xajalaswadka xagga maruu yidhi ilan cumar haddii meeshaa soo gala waa dhab kala fiintamayaan waa la kale oog badanya mogta hadda qolyaha nigeriyanka dadka dhibkasaa ku hayaan qolyahan weyninka badanoo mxuu ahaa senegaalka iyo iyo kuwaas iyo qaar masaarida ka iyo dad waxaa jira awr la-eg markaasa dhanba waa kala tuuri awoodda ilaahay subxana watacala u adeegsanayaan inay dadkooda ibaateeyaan marka nabigu uu diiday wuxuu cumar adiga nin aad xoog badan baa dadka ku ciriirinin meeshaan xajar aswadka meelahaas ka mar ku yidhi hadalka la qaadana marka wuxuu noqonayaa hadalkaas wey nabigeen markuu meesha salaamayna waxay ahayd mar uu meesha firaaqa ay amaba nabig waa laga ishoonay waa loo banaynaya ummadin ay ka qaataana la rabaa lakiin adiga kaa xishoonaya ku banayn lama arka marka ummadda ha ciriirin waxaadna ogaataan ikhwaani xajar aswadka in la dhunkado in la dhunkado ama in la taabto waa sunna waajib ahan waajib ahan qof muslim in la dhibaateeyo ama la xusuleeyo ama neefta lagu xiro amaba la kufiyo amaba muxuu aha dhaawac loo geysto amaba la dilo waa muxaram intaba intana waa ka dhacaysa marka meesha aad isku ciriiriso od xoog aad ku gasho intaba waa ka dhacaysa marka muxaram inaad xaaraan ugu dhacdo sunno faritaankeed maa loogeli waa maya lama ogola marka xaajal aswadka ha isku dayina meelahaas unka muxuaha ka salaamo mar marka aad usoo dhuumato ood kaligaa tahay oo aadan u tooghayso oo u tooghayso mar aadan ku fakato ood ilaahay kuu yasire iyo waa baab kale laakiin xaajal aswad aan u dhowaanaya oon muxuaha iska dhunkanaya xiliyada cumrada marka kulaylaha ay jirto oon hadda marka ramadaanka laga soo baxay ka yara hore waa laga yaaba laakiin waqtiga xajka suuragal aad umaaha aad umaaha qof qof ilahi sal waa laga yaaba laakiin haddii aad gaari karto adoon muslim dhibin waa wax aad u ficnaan badan walimuslim waxaa usugan qala wuxuu naaficun ra'aytu ibn cumar cabdullahi ibn cumar ayaan arkay yastamilu xajara xajar asad isagoo muxuu ahaa taabana ayaan arkay biyadii gacantiisa uma qabala dhunkaday yadda gacantiis waa tii haddaan sheegayni xadiis todoba boqol iyo sagaaliy sideetanaad can jaabir waxaa laga wari qala wuxuu yidhi daafa rasuula nabiga lagu dawaafay bilbeyti beytka ayuu ka dawaafay fii xajat alwidaac xaajat alwidaaca calaa raaxilatihi hashiis ayuu nabiga saarnaa yastalim wuxuu taabanayay alxajara xajar asad wuxuu ku taabanayay bimixjanihi ushiisii bakoorad ahayd oo qorofneed ayuu nabiga saa ugu taabanayey walyushrifa inuu mxuu aha u muuq dadka iyo walayasaluuhu inay weydiiyaan ayuu nabiga saa u samaynayey oo mxuu aha ad u saarnaa meesha ood hash u saarnaa saas in wuxuu samaynaa la arko ayuu nabiga saa u yeelay maxaa yeelay fa ina annaas afan waxaan ka boodnay marka qayb yastalimu wuxuu nabiga aajara xajar aswadka bimixjanihi ushiisa bakooradaheed ayuu nabiga saa u taaban jiray lian yaraahu inay arkaan annaas dadka ayuu nabiga saa u samayn jiray iyo waliyushrifa inuu u muuqdo dadka walyasaluuhu inay weydiiyaan ayuu walyasaluhu inay weydiiyaan ayuu nabiga saa u yeelaayey ood u saarna hasha weyaan fa ina annaasa dadka maxaa yeeley fa ina annaasa dadka hashahu nabigu way dabooleen oo marba dadka xiriir haddii qofka la geli dadkan uu la siman yahay waxba laga kadibna acmaashii isagoo hashi saaran uu guta waxaa la mid a ah, markuu nabigeena ala sl mimbarka intuu fuula uu salaada ku dukan jiray litaahuduu canii manaasikakum iyo iyo muxuua inaad sala igu dayataan walitatamuu bi waatuu nabiga dhehi jira ala sl slam baabu la sacyi u baabiya bayna safa safa iyo walmarwata intuu dhexaysa weeyaan cashirka wuu fadhiistay maanta ma joojinaa mi ya waa la calaa hada wallah aclam w sal l sl abdi rasul mustafa